bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximahu llah wayanqasimu waa qaybsamayaa ey huwa damiirkii wayanqasimu waa qaybsamayaa almunfasilu munfasilkii ilaa marfuucin buu uqaybsamayaa mid la rafcinayo maxalan xagga maxalka laga rafcinayo wamansuubin aywa ilaa mansuubin mid la nasbinayo ayuu uqaybsamayaa maxalan xagga maxalka laga nasbinayo falmarfuucu ay falmunfasilu munfasilka almarfuucu la rafcinayaa itnataa cashrata laba iyo toban weeyi kalimatan oo min kelimatin kelmada wahiya labi iyo tobankaasi ana ana weeyi ha wa naxnu naxnu weeyi wa anta anta weeyi wa anti gabadh yahay adiga weeyi wa antumaa labadiinana idinka weeyi wa antum jamiciina ragga idinka weeyi wa antumna jamiciina dumarka ahaw idinka weeyi wahuwa kii maqnaa weeyi wahiya tii maqnayd weeyi wahumaa labadii maqnaa weeyi wahum jamci ragga maqnaa weeyi wahuna jamci dumarkee maqnaa weeyi fa kullu waaxidin mid kasta waaxidka oo min haadihi tani ka mid a tan adamaa'iri damaa'irta ah idaa waqaca marka uu dhaco idaa waqaca marka uu dhaco waaxidkaasi fi ibtidaa'i lkalaami kalaamka bilowgiisa marka uu dhaco fa huwa waaxidkaasi mubtada mubtada weeyi wadalika tusaale naxu ana rabukum ana anigu rabukum rabbigiin baan ahay buu yidhi fircoon baa sheegtay ana rabukum alaclaa buu yidhi wanaxnu anagu buu allah yidhi alwaarisuuna baan nahay wa anta mawlaana adigu sayidkayagii ayaa tahay wa huwa allah qadiirun kii awooda weeye calaa kuli shayin shay kasta allah subxaanahu wa tacaala kii awooda weeyi walmansuubi ay walmunfasilu munfasilka almansuubu la nasbinayaa inata cashrata labi iyo toban weeyi kelimatan oo min kelimatin kelmada iyaaya aniga weeyi wa iyaanaa anaga weeyi wa iyaaka adiga weeyi wa iyaaki gabadh yahay adiga weeyi wa iyaakumaa labadiinan o idinka weeyi wa iyaakum jamciina rag ahow idinka weeyi wa iyaakuna jamciina dumarka ahow idinka weeyi wa iyaahu kii maqnaa weeyi wa iyaahaa tii maqnayd weeyi wa iyaahumaa labadii maqnaa weeyi wa iyaahum jamci ragga maqnaa weeyi wa iyaahuna jamci dumarka ee maqnaa weeyi fa haadihi tan tan adamaa'iru damaairta ah laa takunu ahaan mayso ay hiya damaairtu ilaa mafcuula bihi mafcuul bihi mooye wax kala ahaan mayso tarkiibulkalaam haddii ay dhacdo fii maxali nasbi mafcuulu bihi bay taallaa taqadamat aw ta'aharat ha ka horayso ama ha ka dambayso mafcuul bihi baad ka iraabaysa wadalika tusaal naxw iyaaka adiga oo keliya ayaanu nacbudu caabudaynaa idinka oo keliya ayay kaanuu ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda tanbiih wamataa amkana dembiyaha malaha ma dhigayeen matnulkawaakibka sooma wa mataa amkana marka ay suuragal noqoto an yu'taa in lala yimaado bidamiiri damiir in lala yimaado mutasilan xaala u yahay damiirkaasi mid la xidhiidhsaday bicaamilihi caamilkiisa falaa yajuuzu ma banaana an yu'taa in lala yimaado bihi ay bidamiiri damiir in lala yimaada ma banaano munfasilan xaala u yahay damiirkaasi mid ka soomay oo ka infisaalay can caamilihi caamilkiisa waayahay oo falaa yuqaalu la odhan maayo fii qumtu qumtu dhexdeeda la maayo qama ana qumtu waan kacay odhan maysid qaama ana walaa fii akramaka zayd baa ku maamuusay dhexdeedana odhan maysid akrama iyaaka adiguu ku maamusay odhan maysid ilaa fii naxwi salniihi wa kuntuhu mooyaane salnii weydii aniga hu fulan kuntu waan ahaaday hu fulan fa yajuuz waxa bannaan alfaslu fasli ayaa bannaan in la kala fasliyo o la kala saaro ayda noqode wadalika tusaale naxwu salnii weydii aniga iyaahu fulan weydii wa kuntu waan ahaaday anigu iyaahu isaga ayaan ahaaday wa alfaadu damaairi damaairta alfaadoodu kulluhaa ay kulul alfaadi alfaada dhammaanteed mabniyatun mid la binayn weeyi laa yadharu muuqan maayo fiihaa ay fi lalfaadi alfaada dhexdeeda icraabun icraab ka muuqan maayo mana basidayn waayahay waxaynu ku guda jirnay culumay damiirka damiirka ayaynu ku guda jirnay marka damiirkii mutasilka ah wuu inoo soo dhammaaday damiirka munfasilka ah ayaa uu doonaya halkan qaybihiisa inuu ka gudagalo sheekhu munfasilkiibuu inoo qaybiyey biictibaari mawaaqici fi licraab xagga icraabta mawdica uu ka dhacaya markaynu eegno laba ayaa uu qaybsamayaa wuxuu u qaybsamayaa marfuucun maxallan wa mansuubun maxallan labadaasaa loo qaybiya inuu yahay marfuucun maxallan iyo inuu yahay mansuubun maxallan waa labada oo ana damiir munfasil qismaani faqad damiirka munfasilkii waa laba qayboodun marfuuculmaxalli iyo mansuubulmaxalli walaa yakunu minhu majruurulmaxalli damiirka munfasilkii ama waa marfuuculmaxal ama waa mansuubulmaxal ee ma noqdo majruurulmaxal maxalkiisa isaga lama jero qaala alhaashimi fi kitaabihi alqawaacid alasaasiya safxadda koob iyo siddeetan wuxuu ku odhanaya tambih adamiir lmunfasilu damiirka munfasilkiihi laa yakunu ma ahaado fi maxali jarin ma ahaado aslan asalnimaba wa amaa naxwu ma ma ana ka anta ma ana ka anta iyo walaa anta ka ana fa khilaafu asli asalkiibaa hawshaasi khilaaftay asalkii way khilaafsan tahay faqad wadaca faqad wudica dhe waxaa la dhigay damiiru rafci damiiru rafca ah, waxaa la dhigay mawqica damiiriljari damiiruljar meeshiisii baa la dhigay biniyaabati niyaaba ahaan baana lagu dhigay ha odhan in sawka ila ka anta damiirkaasi ha odhan soota kaaf lagu jiray ya damiirkan waa damiiru rafca soo ma aragtid ka anada dambana waa damiiru rafca soo ma aragtid labadaba marka waa maxay faqad wadica damiiru rafci mawdica aljari binniyaaba saasuu odhanayaa alqawaacid alasaasiya safxadda wuxuu ku odhanayaa siddeetan iyo ko waayahay marka halkaa maxaynu ka fahnay mansuubka marka aynu qaybinayno waa marfuucu lmaxal iyo mansuub lmaxal majruurulmaxal isagu ma nodo limaada cilladu waa maxay cilladu waxa weeyi maxaa laga faslinaya horta damiirka waxaa laga faslinaya caamilkiisi baa laga faslinaya maxaana jara caamilka jarka keen waa maay ama waa xaraf ama waa ismi oo mudaafa soo ma waa limtinaac alfasli bayna aljaari walmajruur dee jaar iyo majruurkana lama kala fasliyo sooma markaa sidaa aawadeed isagu labadaa midun weeyi ama waa marfuuc lmaxal ama waa mansuub lmaxal falaa yakunu majruur almaxali saasaad odhanaysa waa qaacide hayso majruurlmaxal isagu ma noqdo labadaas maad ugu hagaagaysa marka imisaa ka soo baxaysa afar iyo labaatan baa ka soo baxaya de labiiyo toban marfuuculmaxala iyo labiiyo toban mansuubulmaxala waa yahay markaa waxaa loo qaybin sidii mutasilka loo soo qaybiyey oo itnaani lilmutakalimi wa khamsatu lilmukhaaطabi wa khamsatu lilgaayi mayna inti un sheekayn waa inti un wuxuu ku yidhi waxa uga horaysa waa ana ana yaa iska leh lilmutakalimi waxdahu ka kelidii hadlaya mudakaran kaana aw muanatha ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee qof keliya oo hadlaya ayaa kelmadda ana a adeegsada masle fahna inta wuxuu ku xigsiiye wanaxnu naxnu waa lilmutakalimi aladi macahu gayruhu aw ilmucadimi nafsa waa qof hadlaya oo lala joogo ama qof hadlaya naftiisa weyneynaya muxuu adeegsanaya kelmadda naxnu abu adeegsanaya soo taana ka wuxuu ku xigsiiyey anta bifatxi ta tada fatxi sheekh anta yaa iskale lilmufradi lmudakari almukhaadabi nin keliya oo lala hadlayo iska hadlaya maha hadda nin keliya oo lala hadlayo maxaa la odhanayaa anta baa lagu odhanaya sheekh haye anti bikasri ta waa lilmufradati muanafati mukhaaabati gabadh keliya oo lala hadlayo antuma aye lilmuhana lmukhaabi mulaqa muhana lala hadlayo sawaun kaana mudakaran aw muanatha ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado haye wlmimu xarfu cimaad wlalifu xarfun daalun cala tahniya antum ka warrama antum waxaa lagula hadlaa lijamci dukuur almukhaabiin ljamci hukuur almukhaabiin baa lagula hadla antuna ka warrama waa ljamci inaas almukhaabaat baa lagula dumarna la hadlayo huwa ka warran huwa huwa waa maxay waa nin mufradin mudakarin haa'ibi waa nin maqan haye waa nin maqan maxaa looga jeeda hadduu doono xalqadda waa dhex fadhiyo isagoo xalqadda dhex joogo ma maqna soo ma laakiin isagu iskama hadlayo lagamana hadlayo muxuu ka dhigan yahay marka haa'ib buu ka dhigan yahay wax maqanun ha ageegan qofki wuu fadhiyaa laakin iskama hadlayo lalamana hadlayo muxuu ka dhigan marka dee aayib ka dhigan yahay huwaad ohanaysaa hiya ku timid hiya waa maxay lilmufradati aaiba waa gabadh keliya oo lala hadlayo humaa waa maxay lilmusana alghaa'ibi mulaqa ama lab ha ama dhadig ha hum ka warrama waa lijamci dukuur alghaa'ibiin jamca ragga ee maqan huna ka warrama lijamci linaas alghaa'ibaat halkaasay nagaga dhamaadeen soo maaragti marka culimadu isku hayaan ma waxaan o dhan wada ayaa wada damiira ayaa wada ismiya haye mise ma aha way isku hayaan kuufiyintu waxay leeyihin waa sidooda saasay leeyihin basriyintu laakiin way ku khilaafeen iyaguyo waxay leeyihiin ana iyo anta iyo antuna wa an an oo keliya weeye damiirku alifku waa zaaidatu libayaan xaraka yidhahdeen xarakadunbuu caddaynaya ta'du miya waa xarfu khidaab bay yidhahdeen waxa kasii dambeeyaana ee lawaaxidna ihina wuxuu caddaynayaa shayga ma musan ku dhacaya ma jamc ku dhacaya waxaasuu sii caddaynaya bay yidhahdeen huma iyo huma iyo hum damiirku waa hada iyo waa labada ha-ood weeyaan waxa ka dambeeya ee lawaaxiqdii waxay yidhaahdeen xaalka ayuu caddaynaya oo ma mufrad ba mise waa hayru mufrad waa qariino muraadka looga jeedo kutusinaya bay yidhahdeen huwa iyahiya iyagoo wada socda ayay damiir waa madhabka basriyiinta weeyi wuxuu ku tusaaleeyey ana rabukum marka mid ogow damaa'irta tan ihi haddii ay dhahdo ibtidaau lkalaam hadal haddee lagu bilowdo maxay noqdaan dee mubtaday noqda waa damairu rafca so ma aye maxaana lagu bilawday hadalkaa lagu bilaabay soo ma xukumaysaa shee mubtade mubtaduna waa marfuuc dee waad rafcinaysaa marfuuc alaamtu rafci damatu daahira soo ma la waa marfuucul maxal baad odhanaysaa marfuucan kaaga soo sheekeeyey marfuuc dee ka muuqanaya maay waa marfuucul maxal wey sheekh waana saa oo marka lagulahaa icraabku lafdin aw taqdiiran aw maxalan baa isma jirada icraab maxaliyaa jira sida damaairtan oo kale waaya ana rabukum ana waa maxay damiirun munfasilun mabniyun cala sukun aye fi maxali rafcin mubtada rabukumna waa khabarkii wa naxnu alwaariuun waa mubtadiye khabar alwaariuuna waad garanaysa hadda waa jamcu mudakar asalim anta mawlana ka waran anta damiirun munfasilun mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin mubtada mawla خبر المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور منقوص مع شيخ ناظر هو مضاف إليه وهو وهو ضم... alwa bxasab ma qablaha soo maade huwa damiir munfasilu mabniyu cala lfatxi fi maxali rafcin mubtada qadirun khabr mubtada marfuuc blibtida calaamati rafcin damt dahirat al airi uu sii camal fali doonaa sifa mushabaha ala kuli shayin jaariya majruurkaasi qadiir baa lagu tacalujinaya ka soco damiirka mansuubkiina waa imisa mansuub lmaxalkuna isna waa labiiyo toban intan baa loo kala qaadaya isagana aye labiiyo toban itnaani lilmutakalimi wa hamsatu lilmukhatabi wa hamsatu lilgayb mayna basiid bayn intan baa soo noqonaa saddesha muxuu horeysiyey iyaya iyaya yaa iskale lilmutakalimi almudakari la lilmutakalimi waxda mudakaran kaana aw muanasa ama lab ha ahaade ama dhadig ha ahaade cid mutakalim oo hadlasaba hadii la helo muxuu adeegsanaya lafdiga ah iyaya iyaya iyanana lilmutakalimi wa macahu gayruhu aye aw ilmucadimi nafsa so islamaynaan garan iyanana eh, waxaan ujeedaa iyakana lilmukhaaab almufrad almudakar iyaakina lilmukhaaaba almufrada iyaakumana lilmusanى almukhaaab sawaء kaana mudakaran aw muanatha iyaakumna lijamci dukuur almukhaaطabiin iyaakunana lijamci linaat almukhaaطabaat iyaahu lilgaa'ib almufrad iyaha lilgaa'iba almufrada iyaahuma lilmusanى algaa'ibi muطlaqa iyaahum lijamci dukuur algaa'ibiin iyaahuna lijamci linaat algaa'ibaat waka wuxuu ku raaciyey oo ku yidhi damaairtani haddii tarkiib kalaama laga helo noqon mayso ilaa fi maxali nasbi mafcuulu bihi mooyaane ama ha soo horumarto ama yana soo horumarin farqi male ama ha soo horumarto ama yana soo horumarin iyadoo muqadama oo soo horumartay iyadoo muqadama waa yahay waa sida dee inoo sheegay iyaaka nacbudu iyaaka damiirun munfasilun mabniyun cala sukuun fi maxali nasbin mafcuulun bihi muqadamun linacbudu nacbudu ficlun mudaaricun marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi وcalaamaة rafci damaة ظaahiraة calى akhiri wafaaciluhu damiir mustatir jawaasan taqdiiruhu naxnu صaxiix wala la ya wafaaciluhu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu naxnu ila nun baa lagu bilaabay waduna ya mudaaricin wasmayhima iska ilaali sheekh waya iyaakum iya damiir munfasilu mabniyu calى sukun fi maxali nasbin he fi maxali nasbin mafcuul bihi yay u tahay kanu o yacbuduun yay mafcuul u tahay sa ya yacbuduun kumtuna waa mudaaf ilayhi kaana waa ficilkii maadi naaqisa tarfacu isma tansib alkhabara wow waa maxay fii maxalli rafca ismuha yacbuduun ficlu mudaaric marfuucu calaamati rafci hubuutu nuun liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa wowdna faacil wajumlatu min alficli walfaacil fi maxalli nasbin habaru kaana maynan tahay iska ilaaliya marka iyaakumta mafcuulka hore soo taqaddu yacbuduuna iskala saa waynaad u fahantaan waa yahay halkaana wuu ku gebagabey marka ama ha noqdo kaasi waa isagoo muqadimo ka soo horeeya soo maa ama ha ka dambeeyaba de taqadamat aw taakharat ah, damaairtani ama ficilka ha ka soo horayso ama ha ka dambayso iyadoo ka dambaysa maxaa kamid a ah? ma akramtu ilaa iyaaka ma akramtu ilaa iyaaka amara anlaa tacbuduu ilaa iyaahu waa la xasbiya soo ma aragti waaya halkaa intaasu kaga baxay damiirkii munfasilka ahaa bictibaari mawaaqic alicraab marka laga eego labadaasaa loo qaybiyaa marfuucu lmaxal iyo mansuub lmaxal laba iyo toban iyo laba iyo toban arbaca baa ka soo baxay isagu majruur lmaxal ma noqdo waka mayna basidayn intaa intaa u dhaaf halkan qaaciduu sheeku ka sheegay qaacidadan xifdi wamataa amkana wamataa amkana an yu'taa bidamiiri mutasila falaa yajuuzu an yu'taa bihi munfasila waa qaacido ay suuragal tahay damiirka in lala yimaado isaga oo mutasil ah ma banaano in lala yimaado isagoo munfasila waa qaacida sheekh qaacida saa ku xifdi wamataa amkana an yu'taa bidamiiri mutasila falaa yajuusu an yu'taa bihi munfasila qaacida saa xifdi macnaheed horta maxamed fahamsan tahay macnaheedu waxa weeyi marka haddii ay suuragal tahay damiirkii in lala yimaado isaga oo mutasil ah caamilkiisii ku daba dhegan ma banaana in lala yimaado isaga oo munfasil oo caamilkii ka soocan maisla fahnay inta macneega macni ma fahnay ha waayo sabab liana algarada min wadci lmudmaraati inamaa huwa alikhtisaaru marka hore maxaynu ismigii daahirka uga leexanay ikhtisaar inaanu hadalka soo gaabino inaanu hadalka gaabino aawadeed baynu ismigii daahirka intaynu uga leexanay aanu damiir u doonanay soo ma haddaba damiirka munfasilkaa iyo damiirka mutasilkaa ayuhuma aksar wlmutasilu aktharu min almunfasil midkee kooban qumtu iyo qaama ana ka waran qumtu iyo qaama ana waa midkee midkee badan sheekh de qaama ana badan baa maxaa kooban damiirna sababta loo keenayba waa maxay waa likhtisaar ilkalaam soo ma markaa mutasilka ayaa kooban de mutasilka ayaa kooban oo ka xuduf yar munfasilkii sidaa aawadeed damiirkii in lala yimaado haddii ay suuragal tahay isaga oo mutasila munfasil ha doonan buu kuleeyahay sheekh mina isaga oo mutasil ah inaad la timaadid hadii ay suuragal kuu tahay munfasil ha doonanin oo munfasil ha u eelanin sababtu waa maxay mudmaraada kolka horeba waxaa loo dejiyey inama huwa alikhtisaaru weeyi labadoodan kii sii akhsarsan walmuttasilu aktharu min almunfasili bay dhahdaa muttasilka ayaa ka kooban oo ka gaaban munfasilka falaa yucdalu anhu markaa muttasilkii laga leexan maayo ilaa xayu lam yataata itiaalu meel ayna suuragal ahayn itisaalkii mooyaane oo daruuratu nadmi baa kamida de daruuratu nadmi haddii waxa weeyaan damiirkii u dhexdhaco waxa weeyaan de waa lagula iman karaa munfasilka markaa isaga waa lagula iman karaa waayo yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu ligayrihi qofka shaacirkaa waxa u banaan hayrkii waxaan u banaanayn waa kii farasdaq lahaa bilbaacisi alwarisi alamwaati qad daminat iyaahum alardu fi dahri dahaariiri maxalu shaahidkeenu waa maxay qad daminat iyaahum taa weeyaan qad daminat iyaahum halkuu ka odhan lahaa qad daminat hum itisaal ka keeni laha ayuu qad daminat iyahum u yidhi waaa kamid a ah, waxaa kamid ah haddii damiirku caamilkiisa u ka soo horumaro sida iyaaka nacbudu oo kale waxaa kamid a ah, haddii uu maxsuur noqdo sida amara anlaa tacbuduu ilaa iya wuxuu odhanaya shaarix in mutaakhirintu way ururiyeeno ilaa dhowr iyo labaatan mawdic ayay gaadhsiiyeen ee aw mataa amkana an yu'taa bidamiiri mutasila falaa yajuusu an yu'taa bihi munfasilan masaa'il baa laga soo reebaa masaaishan xagga hoose uu ka sheegay ayaa laga soo reebayaa masaaishan lasoo reebaya waa maxay masaaishan laga soo reebayaay waxa weeyi saddex masle culimadu gaadhsiiyaan laakiin laba buu ka tilmaamay salniihi iyo kuntuhu buu ku tusaaliyey salniihi iyo iyo kuntuhu ayuu ku tusaaliyey oo salniihi iyo kuntuhu saw itisaal hadda kuma aragtid infisaal baa banaan in la yidhaahdo salnii iyaahu kuntu iyaahu saasaa banaan ariyu isagoo caadi buu qaadi doonaa wuu inoo sharxi doonaa waa yahay waa maxay sidee weeye daabidkeedu waxa weeyaan daabidkeedu waxa weeyaan labada masle horta fahma wuxuu ku yidhi eeg falaa yajuusu an yutaa bihi munfasilan falaa yuqaalu fi qumtu qaama ana walaa fi akramaka akrama iyaaka saas ma banaano ila fi nawi ila fi naxwi salniihi iyo wa kuntuhu labadaa mooyaane oo labada muxuu ku leeyahay waa masalatani yajuusu fiihima alfaslu maca imkaani lwasli sawfan labadan masalo waxaa bannaan fasli in damiirka la fasliyo oo la sooco ayaa bannaan iyada oo ay suuragal tahay in la itisaaliya sawfande ila qaacidadu maxay ahayd hadday suuragal tahay damiirkii isagoo mutasil ah in lala yimaado in munfasil loo leexdaa ma banaanaya soo ma labadan masalo waxa weeyi fasli ayaa ku banaan in la fasliyo iyada oo itisaal ay suuragal tahay saa ma iyadoo itisaal ay suuragal tahay in la xidhiidhiyaa ayuu fasligiina banaanaanayaa daabidka ta hore qaada adaba daabidka ta waxa weeyaan an yatasila bilcaamili damiraani alwalu minhumaa acrafu min athani walaysa marfuuca daabitka maslada hore waa inta macnaheedu waa maxay an yatasila bilcaamili caamilka waa inuu la xidhiidho damiiraani laba damiir waa inay la xidhiidhaan caamilka waxaa la xidhiidhaya laba damiir alawalu minhumaa labada damiir ka hore acrafu min athani ka labaaduu ka macrifo badan yahay ka macrifo badan ka hore ayaa macrifo badan walaysa marfuucan mana aha marfuuc ee labaduba waa mansuub may fahamteen hadda caamil baa meesha yaalla caamilkan meesha yaalla laba damiir baa la xidhiidhay labadan damir ee la xidhiidhay ka hore ayaa macrifo badan ka hore ayaa macrifo badan mana aha marfuuc maahe labaduba waa mansuubo waa mafcuul sida u labada damiir labaduba waa mafcuul ma fahamte hadda ka horaana ka macrifo badan ka labaad maxaa la samaynaya marka jaaza alibtisaalu walinfisaalu itisaalna u banaan yahy infisaalna u banaan soo qaado salniihi sa'li waa caamilki sa'lihe waa caamilki maxaa la xidhiiday laba damiir labada damiir waa maxay ni ya mutakalimka iyo hi mayna laba damiir ahayn labadan damiir qaacidada eego ku dabaq daabidka kee macrifo badan damiirka mutakalimka iyo damiir haybaha midka midka midka macrifo badan imikuma soo sharaxayne mutakalimka macrifo badan saw daabidk kamaynan helin ma marfuuc waa mise waa waa mansuub haddaba waxa banaan in la itisaaliyaana waa banaan tahay in la infisaaliyaana waa banaan tahay itisaalki waad aragtay asadiiqu salniihi oo kale ama adirhamu salniihi oo kale dirhamka ani weydii haye salniihi waa itisaal oo eega sal de waa ficlama faacilkii waa ana nuunku waa nuun luqaaya ya-da hore waa mafcuulkii koobaad haada dambana waa mafcuulkii labaad soo ma aragti haye salniihi itisaalkaasi wuu banaan yahay waxa kale oo banaan adirhama salnii iyaahuna uu banaan yahay inaanu kala faslinaana wuu banaan yahay saxiix walala waa ma fahamteen culimo ma yar taagtaagan tahay waan ku celin doonaayo salniye iyaahuna way banaan tahay daabitka fahm daabitka fahm daabitku waa maxay an yatasila bilcaamili damiiraani alwalu minhuma acrafu min athani walaysa marfuuca caamilka meesha yaala waa inay la xidhiidhaan laba damiir labada damiir ee caamilka la xidhiidhay ka soo horeeya ka labaad waa inuu ka macrifo badan yahay marfuucna waa inaanu ahayn masla fahni hadda daabidka ma fahnin haddaba ficilka soo qabso kadibna daabidka ku dabaq salniihi inoo soo qabto salniihi sa'al wa caamilkii waxa la xidhiidhay laba damiir labadan damiir ee la xidhiidhay ka hore ayaa macrifo badan limaada ka hore waa mutakalim ka dambena waa haayib damiiru rafcana ma aha daabirkii muna ku tabaqmin waxaa kuu banaan haddaba altisaalu wlinfisaalu waa kuu banaan inaad tidhaahdid addirhamu salniihi way banaan tahay waxaa kaloo banaan addirhamu salnii iyaahuna way banaan tahay insaa loo kala fasliyaana way banaan tahay taa ma isla fahni taasi waa mid ka labaad waa kuntuhu bu ku yidhi sooma kuntuhu bu ku yidhi kuntuhu bu yidhi kuntuhu waa maxay yadana muxuu uga jeedaa daabitkeeda fahan iyadana waxa weeyaan an yakuna الضمير الذي يجوز وsله وفslه خبرا لكاn و لإحdى أkhواaتiha مxaan ku أن الضميr أn ykuna الضميr ضميirku waa inuu yahay اldي ضميirka يجuز u banaan yahay waslhu in la wasliyo oo caamilka lala xidhiidhiyo وفslhu iyo in caamilka laga fasliyaa خبرa لكاn kaana waa inuu خبr u yahay shek w لحdى أkhواaتiha mid kamida ma damiirkan aynu doonayno inaynu waslino iyo inaynu faslinaa kaana khabarkeeda weeyi sawfan ama walaalaheed saxiix walala kaana ama walaalaheed ayuu u yahay khabar haddaba ismiga ka horeeya ama damiir ha noqdo ama ismi daahir ha noqdo laguma weydin taa laguma diri laakiin isaga oo khabarka ihi waa inuu noqdo damiir waa inuu noqdo tusaale tusaale kuntuhu oo kale kuntuhu kun kuntuhu asadiiqu e kuntuhu kuntuhu waa kaanaa meesha inoo taala damiirkaynu doonayna waa ke waa damiirka dambe ee khabarka hadda waayo kaani tarfacu lisma wa tansibu lkhabara soo saama mayna ismiga rafcin khabarkana mayna mayna nasbin haddaba damiirka dambe aynu doonaynaa ee fasliga iyo wasliga uu ku banaanaanayaa waa khabarkeeda damiir buu noqday imika waynu haynaa de damiir waxa ka horeeyaana muxuu noqday dee damiir buu noqday ama damiir ha noqdo waxa ka horeeya kaana ismigeedii ama ha noqdo ismi daahira e kaa u soconnaa waa inuu noqdo damiir waa inuu noqdo shardigii ma ku dabaqmin se kuma dabaqmin uu ku dabaqmin soo maa waxaa banaan jaaz alinfisaal walitisaalu infisaal iyo itisaal baa banaan maxaad odhan kuntu iyaahu ama kuntuhuba dhade itisaalkuna u banaan yahay infisaalkuna u banaan yahay taana ma isla fahnay daabitka dib ugu noqo maxaan ku yidhi addamiir aladi yajuuzu wasluhu wa fasluhu an yakuna damiiru aladi yajuusu fasluhu wa wasluhu khabaran likana aw liixdaa akhawaatihaa war mayna basidayn oo basiid bay la tahay haddaba su-aal baa imanaysa wa ayuhumaa arjax fi lmasalatayn alfasl am ilwasl labada masale aynu tilmaanay midkee raajixa fasliga iyo wasalku midkee raajix culimada isku khilaafeen jamhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin wasliga ayaa raajixa ficilku hadduuna naasikh ahayn ficilku hadduuna naasikh ahayn sida sa'ale iyo actaa iyo haddii ficilku aanu naasikh ahayn waxa raajixa bay yidhahdeen maay maxaa raajix ay yidhahdeen wasligaa raajixa bay yidhahdeen waayo qur'aanka afcaasha sidaasi oo kale ku soo aroortay wasli bay ugu soo aroortay anulzimukumuuha fasayakfiikahum llahu in yas'alkumuuha waa afcaashin aanu soo ma wasli bay kusoo arooreen markaa wasliga ayaa raajix bay yidhahdeen jamaahiirtii halkaasay mareen ficilku hadduuna naasikhayn haye ficilku hadii uu naasikh yahay sida kaana iyo dhanna iyo kuwaasoo kale hadii uu yahayna wasliga ayaa waa raajixa bay fasliga ayaa raajixa bay fasliga ayaa raajixa saasay jamaahiirtii mareen wahuwa ikhtiyaaru sibaweyhi sibaweyhina saasuu doortay sibaweyhina sidaasi ayuu doortay ma adka sheekh ma adko toora culimada qaarkood shuruud bayba udhadhigaan ilaa afar shardi ayay udhigaan waxay idhahdaan ficilkani waa inuu laba mafcuul u gudbayo labadaa mafcuul u gudbayo waa inaanu naasik ku ahayn labada mafcuul labaduba waa inay damiir yihiin kooda hore waa inuu macrifo badan yahay daabidkeenaskaas daabidkaasaa kuu fudud daabidkaasaa kuu fudud wixii intaa ka badanna kutubta dabaan insha allahu tacala aynu ku faahfaahin doonaa masalada u dambaysa xukunka damiirku waa maxay xukunka damiirku waa maxay wuxuu ku yidhi alfaada damaairtu siday u dhan tahay ama mutasila ha noqoto ama munfasila ha noqotee mebniye weeyaan buu ku yidhi xukun eh, icraabkuna ka muuqan maayo icraabkuna ka muuqan maayo marka muxuu ujeedaa wuxuu noqon un fi maxali rafcin bay noqon ama fi maxali nasbin bay noqon ama fi maxali jarin bay noqonaysaa halkaasaynu kaga baxnay fasalkaasi damiirka khulaasadiisu waxay noqonaysaa damiirka marka ugu horeeya waa la qaybiya waxaa loo qaybiyaa saddex inuu mutakalim yahay iyo inuu mukhadab yahay iyo inuu haa'ib yahay mar labaad baa la qaybiya mustatir iyo baris baa loo qaybiya mustatirka ayaa la qaybiya wujub iyo jaa baa loo qaybiya mid kasta daabidkiisa waynu sheegnay haye haddana waxa loo qaybinaya mutasil iyo iyo waxaa loo qaybinaya munfasil mid kasta daabitkiisi waynu sheegnay mutasilku wuxuu maraa afarta afartaba wuu maraa ismiguu mari jiray marfuuculmaxal buu noqdaa mansuubulmaxal buu noqdaa majruurulmaxal buu noqdaa ama munfasilka miya marfuuculmaxal iyo mansuubulmaxal buu noqdaay majruurulmaxal ma noqdo masalada u dambaysa ee sheekuu ka warramay haddii ay suuragal tahay damiirkii in lagula yimaado itisaal ma banaano in infisaal looga leexda ilaa laba masale mooyaane labada masale wuxuu kugu tusaaleeyey salnihi iyo kuntuu buu kugu tusaalay daabidka ta hore an yatasila bilcaamili damirani alwalu minhuma acrafu min athani walaysa marfuuca daabidka ta labaad an yakuna adamiru aladi yajuusu wasluhu wa fasluhu khabara likana ow liixdaa akhawaatiha masalada uu ku khatimay waa maxay xukunka damaa'irtu ay leedahay waa maxay waa mebni buu ku yidhi wallahu alam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatubu ilayk